الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم لو midkiin idaa goortii araada uu doono an yatiya inuu u tago ahlahu reerkiisa oo u galmoodo qaala uu yidhaahdo allahuma janibna shayaana wajanib shayaana maa rasaqtana sidaa hadduu yidhaahdo low uu sidaa yidhaahdo fainahu isaga in yuqadar haddii la qadaro baynahumaa dhexdooda isagiiyo haweentu u galmoonaya dhexdooda haddii la qadaro waladun ilmo fii daalika utegitaanka dhexdiisa utegitaanka markaa uu tagaye saa uu ugu ducaystay dhexdiisa haddii loo qadaro oo walad loo qadaro lam yadurahu ma dhibayo ashayaanu shayaanku dhibi maayo abadan weligii dhibi maayo muttafaqun caleyhi bukhaari muslim soo saaray ayb haddii low midkiin markuu rabo reerkiisa inuu u tago uu ducadaa ku ducaysan lahaa haddii la qadaro oo galmadaa iyadaa ilmo loo qadaro in ilaahay ka siiyo ilmahaasi shaydaan dhibi maayo weligii ayib shaydaan wuxuusan dhibaynin ma jiro laakiin waxaa laga wadaa taqriiban dhib weyn oo u geysta muxuu ahay halis keliya u geysan maayo ilahay baa ka xifdinaya tabaaraka wa tacala culimada qaarba siba fasira qaar waxay yidhaahdaan muxuu ahay shaydaanku markuu ilmuhu soo dhacayo wuu duraa wuu duraayo fartuu ku gujiyaa si uu wax ugu yeesho waana midda keenaysa ilmuhu markuu soo dhaco inuu ooyo ama qayliyo marka taasuu ka badbaadi bay qaarkood leeyihi taasi waxa weeye ra'yigaasi sawaab moohoo maryam iyo wiilkeedii ciise nabiyullaahi ciise calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam labadaa unbaa ka badbaaday buridda shaytaanka sida nebiga ka sugan sal alay aslam adiga muhimaddu waxa weeye shaytaan dhibi maayo dhib halis keliya laakiin ibni aadam weeyaanoo kolley muxuu ahaayey fitno waa iska jirtaa wey macnaha ducadaasi marka waxa bismi illaah alle ayaan hawsha ku qaban waay magaca alle ayaan kaashanaya oo hawshan aan samaynayo aan u kaashanaya allaahuma allahyow jannibnaa naga dheeree ashaytaana shaydaanka naga dheeree wa jannib dheeree ashaytaana shaydaankana dheeree maa rasaqtanaa waxaad nagu irsaaqday ka dheere annaga hawshanaan qabanayno ilaahu shaydaanka naga fogay wixii aad nagu irsaaqdo ilma ana ilaahu shaydaanka ka fogay sidaa wey daacadu macna ayib marka waa mashruuc markay ninkii reerkiis arkayaan inay saa u ducaystaan ilmahay anfici maxaa yeelay hadduusan sidaa ku ducaysanin waxaa dhici karaysa inuu reerkiisa shaytaanku la wadaago ile shaydaanka haddaadan ka xirsi xidhanin gurigana wuu kula degi cuntadana wuu kula wadaagi reerkana wuu kaala shaqaysa marka waa inaad ka xirsi xidhato kadibna ilmaha meesha galay buu isku dayay inuu wax ku yeesho oo muxuu ahaayey dhibo marka ducadaasa lagaga xirsi xidhaa ayib mashruuciyadeeday kutusaysa adciyada soo aroortay waxaa ka mid a ah, masalan xadiidka cabdillaahi bni camr bni caas nebigu wuxuu yihi sal alay waslam idaa tazawaja axadukum imra'atan midkiin markuu reer guursado oo haween guursado ha yidhaahdo allahuma innii as'aluka khayraha wa khayra maa jabaltaha calayh ilaah waxaan ku weydiisanayaa khayrkeeda iyo wixii aad dhexdeeda ku abuurtay oo dabeecad iyo wuxuun ah khayrkiisa wa acuudu bika min shariha wa shari maa jabaltaha calayh wixii aad yani sharkeeda iyo waxaad dhexdeeda ku abuurtay sharkiisana ilah waa kaa magangelaya wakadalika neef xoolaha markaad iibsatana sidaasaa lagu ducaysta inta kuruska la qabto ayaa sidaa ducada la akriya ayb allahuma ini asaluka min khayrihi wa khayri maa jabaltahu calayh wacuudu bika min sharihi wa shari ma jabaltahu caleyh saasaa lagu ducaysaa sidaaso kale hadhah bu nabr sal lay waslam abu daawuud baa soo saaray xadiidkaas abuu saciid wuxuu yidhi oo uu ku daray ziyaado dhahaysa uma liya'khud binaasiyatiha haweenta markii loo aqal keeno oo guriga loogu keeno fuudda ha qabto jamaca madaxa qaybtoodeerlabaduba nin ninka tegay baa haleela xaalada iyada xadiidkaa dambe abu daawuud soo saaray xaakim baa saxiixiyey iyo dahabi cabdilxaq alishbiili ibnu daqiiq alciid xaafid ibnu caraaqina wuu taxsiiy isaguna wuu sanaduhu jayid buu leey sheekh albaanina wuu taxsiiniyey fii saxiixi abi daawuud waa xadiiska dambe we ama ka hore isaga saxiixaynku ku yaalla wacan abi hurarta radi allahu canhu can nabi sal lay wasalam qaala nabigu wuxuu yihi idaa goortii dacaa uu yeedho alrajulu ninku imra'atahu xaaskiisa hadduu u yeedho ilaa firaashihi gogashiisana uu ugu yeedho isagoo xaajadii inuu ka guto doonayo oo fa abad ay diido an tajii'a inay timaaddo fa baata uu baryo khadbaana isagoo calaysanna uu sidaa ku baryo lacanathaa waxaa lacnadaysa haweenta almalaa'ikatu malaa'igtii baa lacnadaysa xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato ilaa waagu ka baryo lacnad baa ku soconaysa habaar malaaig baa ku soconaysa waa la lacnadaya muttafaqun caleyhi buhaari muslim soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariyi buu u sugnaaday walimuslim waxaa u sugnaaday kaana wuxuu ahaanayaa haweenayda haddii ninkeedu u yeedho gogosha ugu yeedhoy diiddo oo sidaa isagoo cadhaysan uu ku baryo kaana wuxuu ahaanayaa alladii allaha fi samaa'i xagga sare jiraay saakitan mid cadhaysan buu ahaanaya calayha korkeeda allah baa wuxuu noqonayaa midka u cadhaysan xataa yardaa ilaa uu raalli noqdo ninkii zawjkii ilaa uu raalli noqdo canha xaggeeda ka raalli noqdo ilaa intay raalli geliso uu qanco muxuu ahaay ilaahay waa u caraysanaanaya way haweenta iyada muslimadiisaas kaana aladii fi samaa bimacnaa ilaahay kor buu jiraa waay waana sida nusuusta qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaci salafkuba ku dureersaday inuu ilaahay tabaaraka wa carshigiisa ka sarreeyo ee uusan meel walba joogin ayb axaadiistaasi waxay ku tusaysaa xuquuqda uu ninku xaaskiisa ku leeyahay ayaa waxaa ka mid a ah goorta uu u baahdo oo gogosha ugu yeedho inay ajiibto oo ayna diidin ayib in aysan diidin xadiis baa xataa ku sugan oo dhahaya xataa walow kaanat calaa qatab saas manaa xataa iyadoo gaadiid saaran oo muxuu ahaayey muxuu ahay qatabka waa raxli reeriyo korkeed ama neef geeloo oraran korkiisa korkeeda iyadoo saaran oo kaleeto xataa hadduu u yeedho waa inay yeesho riwaayo kale waxay leedahay xataa iyadoo jikada ku jirta oo raashinka karsanaysa kaale hadduu yidhaah waa inay waxay hayso dhan joojiso waa inay timaado haddii kaleeta xaajadu waa xadiidka aan sheegayno axmed ibn xibmaaja baa soo saaray min xadiidi cabdillahi bn abi awfa nebigu sal lay waslam markuu ka hadlay haweenta iyo xaqa ninkeedu ku leeyahay wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi laa tu'addi almar'atu xaqa rabbiha xata tu'addiya xaqa zawjiha haweentu xaqa rabbigeed maba gudan karto sinaba ilaa ay ninkeeda xaqiisa gudato walow sa'alahaa nafsaha wahiya calaa qatabin lam tamnachu hadduu nafteeda yani ka codsado oo u weydiisto ayada oo rar korkiisa saaran oo reeryo korteeda saaran xataa isu diidi mayso bu nabig sal lay slam u diidi mayso waa xaqiisii waay xadiikaasi waa xasan liayrihi waay ayib marka xuquuqda ninku ka midta ah. haddii markaasi ay jirto maanic sharci oo diidaya oo haweentu daahir ma ah lacnadaasi ma imaanayso marka curfiyoo diidaya hadduu jirana waa inay u cadayso u cudur daarato oy qanciso laakiin hadday isdhariijiso diido xaajadu markaasa imaan markaasay hawshu ay adkaanaysaa macnaha ayib marka xuquuqday ka mid tahay intaa keliyana ma ahee amar kasta oo aan shareecada khilaafsanayn oo ninkeedu siiyo waa inay qaadato saas maana waa inay qaadato oo xadiidkii abu hurayra waakii nebigu uri sal ly slam low kuntu aamuran axadan an yasjuda liaxadin la amartu lmar'ata an tasjuda lizawjiha haddii aan ciduun amrayo inuu cid u sujuudo haweentaan amri lahaa inay ninkeeda u sujuudo laakiin ilahay baa loo sujuudaa wey macnaha tirmidii keyrkii waa soo saaray xadiiskaasina waa xadiis sugan waay xuquuqda marka waxaa ka mida ninku xaaskiisa ku leeyahy inay amarkiisa yeesho hadday ku naashisowdo oo amar diiddo oo ku tamarudana haweentaasi waa ahlunaar ahlu naaro hadday dhimatahay waxa weyaan curda lilcadaab wey man cuquubada ilahi tabaaraka watacaala ayay halisu tahay marka man ayb an ibni cumar radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam lacana wuxuu lacnaday alwaasilata midda timaha xidhiidhisa ayb xadiiska waxaa laga fahmayaa haddii intuu u yeedho oo ay diido oo uusan u cadhoonin haduusan u cadhooninba oo e, raalli iska ahado iska qanxo ilaahay u cadhoon maayo marka ilaahay u cadhoonayo waa markii intay diiddo uu xanaaqo oo uu cadhoodo wa waxaa kaloo laga fahmayaa cadhada ilaahay uu haweentaa u cadhaysan yahay waxay uun ku zuuli waaga berigiisa ku zuuli mayse inta uu cadhadaa ku maqan yahay oo dhan waxaa ku soconaysa ilaahay tabaaraka watacaala cadhadiisa haweentaa ku soconaysa yani waxa weyaan xataa yardaa canha qaayadu taas wa ilaa uu raalli ka noqdo oo uu qanco sidaas man ibni cumara radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay waslam lacana lagu lacnaday alwaasilata haweenta timaha xidhiidhisa waalmustawsilata midda xidhiidhinta dalbata midda codsanaysa iyo midda xidhiidhaynaysa labadaba waa lacana waalwaashimata midka midda jidhka tallaalaysa ee turturqaysa waalmustawshimata iyo midda loo tallaalayo ayib muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray tani wuxuu ka hadlayaa xadiidku ziinada iyo haweenka isqurxintooda waxaa loo ogol yahay inay isqurxiyaan oo si ahaantoodaba ayaga waxaa la siiyey rukhas fara badan oo ku saabsan waxa isqurxinta iyo waxyaalaha laysku qurxiyo qaar ka mid a ah oo ragga loo ogolaanay baabkaa iyagaa aada loogu rugseeyey waxyaala badanoo la ogoleen raggu inay isku qurxiyaan baa dumarka loo ogolyahay ilaa allah tabaaraka watacala qur-aanka ka yidhahda waman yunashau fi lxilyati wa huwa fi lkhisaami hayru mubiin ah, waxayba ku barbaaraanba xilyada iyo isqurxinta waxyaalaha jidhka lagu qurxiyo markay yar yihiin xataa gabadhu wiilka way ka jeceshaa waxyaalaha laysku qurxiyo dahab iyo wax jidhka la saara iyo cullaan iyo indhakuul iyo wiilku waa iska orgigaa banaanka ordaya wey xataa waxaa laga yaabaa inuu shaatigiisa iyo sarwaalkiisa hagaajisan waayo laakiin gabadha iyadoo yar bilaabaysaa muxuu ahaaye inay isku qurxiso oo jirka wax saarto oo awaman yunashau fi lxilya waxyaalo badan baa marka halkaa la siiyeyoo iyaga loo ogolaaday raggana loo diiday macana ziinadaasi marka dumarka loo ogol yahay qaar mamnuuca jira qaarka mamnuuca waxaa ka mid a ah alwaslu baa ka mid a ah. wasliga waxa weye timihii ilaahay u abuuray inay timo kale ku daba qabtaan ama ma ahee timo la-aanba wey haweentu in timo loo sameeyo oo meeshii wax lagu farsameeyo taas wey wasliga la yidhahda alwaasila waa midda samaynaysa meeshu u furan tahay ee dadka u samaysa ama waxa kaga qaadata ama bilaasha ugu samayso mustawsiladuna waa mid dalbayse codsanayse loo samaynayo wa labaduba waa lacnadan yihi waxaa ka mida washmiga washmiguna waxa weeye in jidhka la tallaalo midabkiisa midab aan ahayn lagu tallaalo waxay samayn jireen jidhka waa la durayaa ama ciridka ama jidhka meel ka mid a markaasaa waxaa la gelinayaa maado madow iyagu way caddaayeen maado madow baa la gelinaya markaasuu wuxuu noqonayaa bar madow oo jidhka ka gedisan waa xarxararka jidhka la xarxardha wey man oo hadda aad ay ree yurubkan iyo waxaan isticmaalaan jidhka korkiisa waxayba ku sawiraanba samada arag mid muxuu ahay naagtu jecelyihi ku sawiran mid libaax buu ku sawiran mid daawuus buu ku sawiran midba wuxuud rabuu ku sawirtaa washmigu kaas wey marka waa jidhka in muxuu ahay la durduro oo midabkiisa midab aan hayn lagu tallaalo marka midda samaynaysa shaqadaa haysa waa shimada ah mustawshimaduna waa midda loo samaynayo iyaduna waa malcuunad wey xadiidu asmaa binti abi bakrin oo bukhaari muslim ay soo saareen baa macnaha isaguna faa'iideyno wuxuu yidhi asmaa waxay tidhi atat imra'atun haweeney baa rasuulka u timi sal alay wasalam markaasa waxay tidhi yaa rasuul allah ina lii ibna ina lii ibnatan curayisan rasuulka ilaah waxaan leeyahay gabadh aroosa ah. gabadh aroosoo aan aqalgeynayaan leeyahay wa inahu asaabahaa xasbatun fatamaraqa shacruha rasuul ilaahay waxaa ku dhacay kasoo bax baa madaxa kaga dhacay boogo iyo waxbaa ka soo baxay madaxa ayib kadibna timihii baa ka buubay timaheedii baa daatay madaxii baa qurdanaaday marka eber hal tin kuma taallo gabadhana in la geeyaa la rabaa hada gabadh qurdan haddii nin loo gehiyo soo soo eryi maayo markaas waxay tii afa asiluhu rasuulka ilaahay gabadhii dhibkana haysta waana aqal geynahayaaye tim timaheedii aan ahayn ma u xidhiiriyaa madaxa ma ugu xidha markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam lacana allaahu alwaasilata waalmustawsila ah, allaha lacnado ama alla waa lacnaday ta xidhiirinaysa iyo ta xidhiirinta dalbanaysa labadaba gee baa layidhi sideedeeda ku aqal gee hadduu saaka ku qaatana khayr haddii kalena calaf kuda way macana marka lacnaddaasaa ku timi wakadalika xadiidka cabdullahi bn mascuud sababtuu caddaynaya cillada loo lacnaday ayuu caddaynaya oo wuxuu leeyahay lacana allahu alwaashimaat waalmustawshimaat waalmutanamisaat waalmutafallijaati lilxusni almughayiraati khalq allahi tacaala ayb yani allaha lacnaday ama allaha lacnado kuwa jidhka midabkiisii midab aan ahayn ku dura iyo kuwa dalbanaya intaba mutanamisaadku iyaguna waxa weeye timaha wejiga kuwa xiira ama tifa oo masalan timaha indhaha korkooda iyo bay bay qorqoraan markaasay hagaajiyaan oo qaanseeyaan hadda waa aad baa loo isticmaalaa sooma mutanamisaadku waa ayib mutafallijaadkuna waxa waa kuwa fanaxda sameeya ah, oo waxa weeyaan ilkahay qoraan ilkaha intay qoraan oo dhuudhuubaan bay fanax ka soo saaraan si loo qorxiyo macna kulli waxaasoo dhan ilahay ha lacnado waay lacnad ilahay baa ku dhacay maxay ugu dhacday cilada wuxuu tilmaamaya almuqayiraati khalq allah abuurkii ilahay bay bedeleen saas man shirkii midabkiisii midan ahan baa lagu tallaalay waa nooc abuur bedel ah ilkihii baa la qoray oo sidii ilahay samaysay ahna laga bedelay waa abuurkii ilahay oo la bedelay waa sooma wakadalika timahan wejiga waa la mid iyadana oo la gogoynayo oo dumarka macnaha waxa weeye dumarka caabiqan ka soo baxa kuwa si caadi aan uga soo bixin maaha waxay yidhahdaan culimadu yidhaha hadduu garh ka soo baxo iyo hadday shaarub ka soo baxday iyo maaha taasi waxay leeyihiin culimo badan way xiiri kartaa oo laakiin waxaa laga wadaa timaha caadatan ku yaalla ee dumarku ay leeyihiin ee wejiga ku yaalla kaasaa laga wadaa ayb almuayiraati khalq allah riwaayo kaleeto axmed uu soo saaray xadiid kale axmed uu soo saaray can mucaawiya fa inamaa tudkiluhu zuuran buu nabi sal ly slm zuuran waa nooc qish ah waa nooc been ah timaheeday timaan ahayn marka loogu daba xidho been way dad baa lagu sirhayaa sooma jidhkii markii midabo kale loo sameeyo dad baa lagu sirhaya waa zuur markii ilkihii la qorqoro waa zuur abuurkii ilaahay oo la badanay waa ku jiraa zuur iyo beenna waa ku jirtaa cilladaa daraaddeed baa loo diidaya macnaha marka waxay ka mid tahay cinda jumhuuri alculamaa dembi weyn waayo leanna lacnadu maraba hadday shayga ku timaado dunuubta waaweyn buu ka mid yahay saas maana jirkii midabkiisii midab aan ahayn meel in lagaga tallaalo hadday shareecadu diido jirkii oo dhan haddii la wada caddeeyo ka war isagii o dhanba inta kiimika loo qaato daaway soomaalidu yidhahdeen daawo ma ah daawo caddaysay dhahaan kiimika waay isagii o dhan haddii la caddeeyo ka war shaki kuma jiro inuu waxaanoo dhan ka weyn meel yaroo jidka ka midoo wax laga bedelay waxaa ka weyn jirkii o dhanoo midabkiisa la bedelay adif ilaa dalika yani dhibka jirka uu geysanayo iyo kiimikadani cudurada ka dhalanayo halistay leedahay iyo iska badaa iyada saas man gabdhaheenni baa waayaan ku ibtiloobayo imtixaanka haystaayo waxa weeyaan waxan oo kambeniye reer galbeed ka ganacsadaan bay gabdhaheenni wax moodeen oo ilbaxnimo iyo remagaalnimo la mooday obakaaba waa gubanahaya imtixaankaas ayib gabadha muslimadda marka waxaa laga wadaa xadiiska oo qasadku uu yahay tajmiilka iyo tasyiinka iyo inay isqurxiso waa loo ogol yahay laakiin xuduudda isqurxintu waa inay tahay wixii shareecadu ogosha maaha inay wax walba jiidho waa isqurxinahaya quruxdana ilahay baa jecel la yidhaha sax ilahay quruxda waa jecel jamiil iyo xubbuljamaal laakiin xuduudda shareecadu ay jamaalka u taqaanaa la rabo wixii shareecadu diiday gabadha muslimadda inay isku qurxiso maaha ayib wa can judaamata binti wahbin radia allahu canha qaalad waxay tidhi xadartu waan xaadiray rasuulallahi sal alay wasalam rasuul allaan xaadiray fii unaasin dad dhexdooda xaal aan ahay aniga dad kaloo wada soconaa nebiga xaadiray bay tidhi oo la joogay walxaal huwa nebiga oo yaquulu leh laqad hamamtu waxaan damcay oon hamiyey an anhaa inaan reebo can ilgiilati galmada dumarka uur kale loo galmoonayo alhiila waxa weeye waxaan dhihi lahaa dumarka nuujinaya can ilhiilati dumarka nuujinaya in loo galmoodo taa inaan reebaan dabcay buu nabig sal lay slm alhiila waxa weye an yujaamica arajulu imra'atahu wahiya murdic inuu ninku xaaskiisa u galmoodo iyadoo ilmo nuujinaysa oo caano leh ayb laqad hamamtu waxaan damcay buu an anha inaan reebo can ilhiilati yacni haweenta nuujinaysa galmada loo galmoonayo fa nadartu markaasaa waxaan fiiriyey buu nebigu sal ly waslam fi ruumi wa farisa ruum iyo faris baan fiiriyey buu dhaqankooda ruum waa macnaha waxa wey imberatoriyadii ruumo waa yurub dhankeeda farisna waxa wey waa eraaniyiinta kuwana furs waa labadii dowladood mujtamacee markaa xabka ugu dhawaaye dowladaha ahaa ayib fa nadartu waxaan fiiriyey fi ruumi iyo wa farisa baan fiiriyey fa idaa markaaba hum iyagu yuqiiluuna wlaadahum caruurtoodii bay iile ku samaynayaan hiilay ku samaynayaano ilmahoodii la nuujinahayay ayay hooyadii nuujinaya u galmoonayaan saasaa laga wadaa macnaha iqaalat lawlaad saasaa laga wadaa macnaha faidaa hum yuqiiluuna awlaadahum oo taqriiban waxaa ka dhaadhacsanayd jaahiliyadii carabta iyo in ilmaha naaska uu nuugayo haddii haweenta nuujinaysa loo galmoodo inuu ilmaha darar iyo dhib soo gaadhayo saasay rumaysnaayeen macnaha marka nebigu wuxu yidhi sal lay waslam inaan reebaan damcay iyadoo ilmaha loo danaynayo markaasaa waxaan fiiriyey mujtamacii furs iyo ruum oo samaynahayo haweenaydiioo nuujinaysa haddana xa yani u galmoonaya haweenkii ayib oo falaa yaduru markaa uusan dhibayn min daalika arrinkaasi awlaadahum caruurtooda shay-an uusan waxba dhibayn wayna samaynayaan caruurtoodiina waxba ma yeelayaan arkaybu ayib marka mar hadday sidaas tahay wax dhib aysan ka imaanayn dee ma reebin wey marka ah. waxaan damcay inaan reebo oo waxaan is amaa ilmaha dhibi ugu jiraa waay markaasaa waxaan arkay buu ihi faris iyo ruum oo samaynaya ilmahoodiina waxayba usan soo gaadhayn marka waa iska daaye wey macna waa iska daaye maxaa laga wadaa marka way idiin bannaan tahay wey sooma iska bannaantahay ama uur ha lahaato ama ha nuujiso allahuma aclam oka uma kadibna saaluuhu nabiga waxay weydiiyeen sal lay aslam can lcazli ayay weydiiyeen can ilcazli saaluuhu way weydiiyeen can ilcazli siibidda dumarka laga siibo xubinka taranka oo biyaha bannaanka lagu daadiyo casliga saasaa la yidhahda ruuxu isagoo ka cararaya ama ninku isagoo ka cararaya inay islaamta uuraysato ayuu wuxuu samaynayaa markuu u galmoodo biyuhuna ka soo dhow yihiin iyo xubinka ka saarahayaa markaasay biyihii banaanka ku daadanayaan si ayna u uuraysanin casliga kaasaa la yidhahdaa kaasay marka nebiga weydiiyeen saxaabadu ridwaanullahi calayhim faqaala wuxuu yihi rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi daalika kaasi alwa'du waa xabaalnololin alkhafiyu ee qarsoonayd waay xabaalnololintii qarsoonayd waay ah, yani xabaalnololinta baa waxay ahayd ilmahooda oo nool jahiliyadii islaamka ka hor ilmahooda oo nool khaasatan gabdhahay ku samayn jireen ba intay qabri u qodaan bay aasi jireen ayagoo markaa isle ama waxu heli xageed ka bili oo biil xageed u heliyo nafaqo ama meehe ceebbayba kuu soo jiidi markaasay aasi jireen iyadoo nool taasi marka tii ficliga ahayd be waxa weeyaan alwa'd ahaahir xabaalnololinta muuqata taasay ahayd casligan aad ka saaraysa haweenteed inay uuraysato u diidan tahayna waa kii oo la qariyey un wuxuu leeyahay alxaafid ibnu qayim caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay farqiga u dhexeeya waxa weeye casliguna casliguna qasad oo inayna uuraysanin ah ilmihiiyoon weli imaanin ka hortaggiisa wa xabaalnololintii rasmigana waxa weeyaan oo dhashay oo nool oo jooga ayay aasi jireen waxoogaa marka sidaas daraaddeed buu nabigu ugu tilmaamay inay tahay isagii oo qarsoodi ah isagii oo qarsoodiyo lamid maaha kii laakiin waa isagiioo la yaro farsameeye wa isagiioo farsamaysan saasaa laga wada waxaa wariyey muslimun muslim baa wariy wuxuu leeyahay yacni ficil iyo qasad baa waxay ku kulmeen wa'diga xaqiiqiga ah amaa kan casliga ah qasad keliyata wa saas maana saasuu uga gedisaya marka yani wax weeyaan markii ilmahaaga intaad aasto aad qabri geliso yani waxweye waadna u qasaday waadna samaysay laakiin markaad cajli samaysood ka hortag samayso inuusan uur gelinba bimacnaa qasad unbaad la timid waay laakiin ficil oo ilmo jooga aasidiisaya lamaada imaanin oo sida ibnuqayim cali raxmatullahi uu xadiiska uu ku tabriibay xadiidku laba mas-ulu ka hadlay masalada hore oo ku saabsan dumarka nuujinaya u galmoodkooda taa iyadaa inay bannaan tahay shig kuma jiro waxaa kaloo laga faaiideysan tajaaribta ummadaha walow gaalaba ha ahaadeen wixii tajaarib oo nolosha ku saabsan waa la kala qaataa saas man yani nebigu sal ly wasalam wuxuu fiiriyey faris iyo ruum oo ha samaynaya ilmahoodiina uusan wax dhiba u geysanayn sidaas daraaddeed buu nebigu sal lay wasalam haddii dhib ay keeni lahaydo ilmuhu ku dhibaatoon laha wuu mancin laha inuusan ilmaha dhib ugu jirin wuxuu ka qaatay faris iyo ruum oo samaynayo ilmahooda inuusan dhib ka soo gaadhay saasman sideeda waxyaalaha tajaaribta ah ummadina ma laha tajaaribta iyo horumarka iyo xadaarada iyo ilbaxnimada iyo nolosha imaanaysaay waa shay taraakumi ah aadam laga soo bilaabo ilaa maalinka ugu dambeeya adduunka la gebagabaynayo ummadiba qayb bay ku leedahay wax hal mar soo booday maha sooma wax hal mar soo booday maha bini aadamku yani waxawey horumarkiisu waa uu soo kobcayay ummadba qayb bay ku daraysay ummadba qayb bay ku daraysay ummadba qayb bay ku daraysay ilaa meesha maanta ujoog soo gaaray kuwa dambana hadduu adduunku soo jiro waxbay kusii dari doonaa sooma laakiin reer galbeed baa waxay yidhahdeen wax dhan annagaa iskale reer galbeed dad badanna way ka rumaysteen adduunkan dhisan iyo waxan kala socday hawlahan annagaa keenna bay dheh waana ka rumaysan waxba kama jiro intiisa badan asaaskiisa muslimiinta iskale xadaaradii ilbaxnimadii muslimiintu quruntii ay sameeyeen dhexe ayaa keentay ku dhisan tahay xadaaradii albaxnimada reer galbeedku laakiin muslimiintan kama warhayninba xadaaradii muslimiintu ay keeneen muslimiinta laftoodii baan warba ka haynin laba dhinac bay uga gudubtay ondolos oo bortuqiiska iyo sbain iyo yurub xidhiir halkaasay muslimiinta kala yeelatay cahdu dalaan bay ku jireenoo waktiga la yidhaahdo mugdigii yurub dad jahalo waxba garanaynin bay ahayd adduun iyo aakhiratoona xilligaasay halkaa ka qaateen xadaaradii muslimiinta meesha la yidhaahdo mashriqan oo shaam iyo dhankanna xidhiidh bay kala lahaayeen ayadana way uga gudubtay oo arday soo dirsan jireen jaamacadaha muslimiinta dhulka muslimiinta wax ku baran jiray sidaasay ugu gudubtay xadaaradii muslimiinta kadibna ayadiibay istimaarsadeen oo ay ka ilmo dhaliyeen oy kobciyeen baynamaa muslimiintu ay markaa hoos udhac bilaabeen xadaaradii muslimiinta unbaa marka laga shaqaystay markaasaa waxaa la yidhi maya waxba kuma lihidin bal annagaa waxaanoo dhan iskale wixiibaa marka inagana inaga dhadhacay marka ummadaha wixii tajaaribta ah waa la kala qaataa waana la kala faaidaystaa ninkii dooniba ha keeno ama masalada casliga oo haweenta in laga saaro xulinka in laga saaro biyaha bannaanka lagu daadiyo iyadoo ilmo markaasi inay uur qaado la dagaalamayo markaa la diidan yahay inay uuraysato xadiidkani wuxuu tilmaamayaa arrintaasi ugu yaraan inaysan fiicnayn ah, xabaalnoloyin qarsoon buu nabigu ku tilmaamay markay ugu yartaa ama waa karaahiyo ama waa xaaraan buu xadiisku tilmaamaya lakin xadiis kala inoo soo socoto aan aragna an abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana rajula yaa qaala wuxu uhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay ina lii waxaa ii sugnaatay jaariyatan adoon ayb wa ana anugu aczilu waan ka siibaa canhaa xaggeeda xubinka waan ka siibaayo biyahan bannaanka ku taadiya wa ana aniguna walxaal baan ka siibaa ana anigu akrahu aan kahanayo an taxmila inay uuraysato waxaan uga siibayaa uurkaan u diidanay oo mayna jeclaan jirin addoommada dumarka addoommada inay ka dhalaan inay shahwada ku gutaan way jeclaayeen laakiin inay ilmo u dhasho maysan jeclaan jirin saas daraaddeed muxuu ahaaye waan kahanayaa inay uuraysato inaad shahwo ku gutana waan rabaa wa markaasaan sayna uuraysanin baan biyaha bannaan ku daadinaya wa ana anigu uriiddu waxaan doonayaa buu ihi maa yuriidu waxay doonayaan alrijaalu raggu ay doonayaan waxay rag rabaan oo gudasho shahwa baan anigu rabaa haweentii inayna uuraysaninna waan rabaa wahaakada farsamadaasaan marka samaynaya wa ina alyahuuda yahuudna taxadasuu waxay ku sheekaysan oy ku sheekaysaa ana alcazla siibiddu almaw-uudatu inuu yahay xabaalloololintii assuqraa ee ugu yarayd xabaalloololintii yaraydee tii weyneyd ka yarayd inay tahay bay yahuuddu sheegaan saas wey macnaha ayib marka masaasaa ma xabaalnololin yarbaa saasuu weydiinaya qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam kadabat been bay sheegtay alyahuudu yahuud been bay sheegeen beentood waa low araada allahu alla hadduu doono an yakhluqa inuu abuuro an yakhluqahu inuu abuuro saasuu macnaha ilmahaasi inuu abuuro hadduu alla doono ma statacta ma aadan karteen an tasrifahu inaad leexiso inaad ka duudood ka leexiso marnaba maadan awoodeen haddii alle tabaaraka wa tacaala uu dooni lahaa biyahaas aad saarayseed bannaanka ku daadinaysa inuu ilmo ka abuuro hadduu alla doono maadan karteenba maba aadan leexiseenba man ma leexin karti rawa waxaa wariye axmedu axmed baa wariye abu daawuud abu daawuud wallafdu lafdiguna lahu abu daawuud buu u sugnaaday wاnasaa'iyu nasaa-ina waa wariyey fi lkubra wاطaxaawiyu iyo طaxaawi rijaaluhu xadiidka rijaashiisuna iqaatun waa rag iqaat ah hadalka xaafidka warijaaluhu iqaatun sax ma aha sax maaha leanna sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka nin la yidhahdo rifaaca ama abuu rifaaca ama abuu mutiic ibnu cawfin alansaari ninkaasaa ku jira xaafidka laftiisaa taqriibka markuu hadlayay taqriib tahdiibka wuxuu ku sheegay inuu maqbuul yahay yani maqbuul cinda almutaabaca waay wailaa fayalayin lxadiid waay marka ninkaasoo daciifaa ku jira wuxuu leeyahay sheekh albanina waa majhuul buu leeyahy waana xaafidka inta badan ragga majaahiisha ee ibni xibbaan oo kale uu tawsiiqiyo buu yidhaahdaa maqbuul inta badan marka waa nin majhuul ah maadaama uu majhuul ku jiro xaafidku rijaaluhu iqaatun inuu yidhahdo ma ahayn rijaaluhu iqaatun majhuul baa ku jira iqaat ma wada aha sidaas mana xadiidku marka sanadkiisa dacfi baa ku jira oo ninkaas oo majhuulah ayaa ku jira macnaha laakiin xadiidku duruq kale uu leeyahay oo ku xoogoobaya oo saxiix ku noqonaya ibn abi shayba iyo taxaawi fi mushkil aathaar ayaa shawaahid kaleeta uu ku leeyahay shaahid kaloo xasanana wuu leeyahay can abi hurayrata oo sheekhu aadaabu zafaafka uu kaga hadlay sheekh albani saas daraaddeed xadiidku waa xadiis saxiixa bimajmuuci turuqihi turuqdiisa marka laysu geeyo asaxaya amaa sanadkan hadda muxuu ahay meeshan ku qoran waxaan dhihi lahaa dariiqan ka dariiq ahaan sanadkiisu waa daciif sanadkaa daciifa xadiidkiisa waa sugay saas daraadeed baa xaafid ibnu xajar laftiisa fii fatxi lbaari fatxulbaariga mujaladka sagaalaad laba boqol iyo sagaal iyo toban wuxuu yidhi xadiidka duruqdiisa markuu soo aruuriyeyba wuxuu yidhi yuqawi bacduha bacdan buuri qaarkeed qaarka kaley xoojinaysaa xadiidku marka isxoojintaasuu xasan ku noqon ama saxiix ayib amaa ariiqiisu rijaaluhu siqaatun taas waxbaa ku jira ila ninkaasaan sheegnay baa ku jira xadiidku hadduu sugan yahay muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa yahuuddu inay tidhi haweenta in biyaha bannaanka lagaga daadiyo waa xabaal xabaalnololin qarsoonoo yar nebiguna uu yidhi waa beentood xadiidkii horena maxaa ku yaallay nebiga laftiisoo yidhiba soo maa isaga laftiisaaba ku tilmaamay inay tahay muxuu ahaay alwa'd alkhafiy soomaanu ku tilmaamay ayib haddana yahuud beenteed weyaan buu leey see lagu jamcin bay labada xadiis culimadu ka hadlayaan meelo kala gedsan bay mareen laakiin waxaa ugu fiican intaan arkay ibnulqayim caleyh raxmatullah ibnulqayim wuxuu leeyahay nebigu markuu leeyahy yahuud waa beentood waxa uu ku beeninayo waxa weeye sheegashada ay sheeganayaan casliga ruux hadduu casli sameeyo marnaba inaan la suuraysan karin inuu uur yimaado aslanba yacni casligu wuxuu keenayaa tarango tarankiioo go-a uurna maba suroobi karaba haddii casli uu meesha ku jiro casligu wuxuu keenayaa inuusan uurna suuroobin wabitaali tarankii bini aadamku sidaa ku dhammaado wabittaali waa dembi weyn nebigu muxuu ku beeninayaa sal lay sl marka wuxuu ku beeninayaa cadligu wuxuu keenayaa inuusan uurkiina uusan aslanba meesha imaanin tarankii bini aadamkuna sidaa ku go-o arrintan way arrinta nebigu ku beeninayo u fiirsa hadalka nebiga jawaabta muxuu yidhi kadabat ilyahuud soo muusan dhihin kadibna muxuu yidhi low araada allahu an yakhluqahu ma statacta an tasrifahu hadduu alla damco inuu abuuro ma aad ka celin kartid soo ma adigoo casli sameeyey buu haddana uurka imaan karaa ilaahay baa hadduu ugu talagalo inuu meeshan wax ka abuuro adiga miyaad reebi kartaa saas daraaddeed casmigu ma keenayo tarango isagoo casmi ninkuu sameeyey buu haddana uur imaan karaa soo saas ma arrintaa way marka arrinta yahuudda uu ku beeninayo amaa mas'alada xadiiska hore asaga wuxuu ka hadlayaa dalika alwa'du alkhafii waa saan soo sheegnayo bimacnaa waxa weeyaan waa arrin laga fiican yahay waa arrin laga fiixay laakiin iyadoo laga fiican yahay haddana waxaad ka cararaysa waa imaan kartaa hadduu alla damcana wuu imaan xataa haddaad biyaha ilaahay ugu talagalay inuu ka abuuro ilmo ka abuuro dhagax korkii haddaad ku daadiso ilmo waa abuurmi waa xadiis meeshaasuu ilahay ka abuuray tabaaraka wa yacni waa kaayo waay allah wuxuu doono lama hor istaagi karo ma adigu ama cazli same ama warwareeg ama waxaa doonto samee saas ayib sidaas daraaddeed baa fi saxiix muslim abi daawuud waxaa ku sugan xadiid jaabir ah oo uu leeyahay jaabir jaaa rajulun min alansaari ilaa rasuuli lah sal lay slam nin ree ansaareedaa nebiga u yimi sal lay aslam markaasaa wuxuu uhi ina lii jaariyatan atuufu calayha waxaan leeyahay addoon waanan ku wareegaayo waan u galmoodaa waay wa ana akrahu an taxmila inay uuraysatana waan kahanaya markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay aslam iczil canha in shita haddaad rabto ka siibo biyaha banaan ku daadi haddaad rabto maxaa yeele fainahu sayatiiha maa qudira laha wixii ilaahay u qadaray kolley iyo kolley wuu imaan buuri adigu ama warwareeg ama siib ama wax doonta isticmaal biyaha banaan ku daadi wixii ilaahay qadaray wuu imaani laakiin adiga hadday kula qumanaato samee wuxuu yidhi falabisa arajulu uma ataahu ninkii mudduu jiro joogayo markaasuu haddana nebiga u yimi sal ly sl waqti kadib uu yimi markaasaa wuxuu yidhi ina aljaariyata qad xamilat rasuulka ilaahay addoontii saanu banaanka ugu daadinahay uur baa kusoo soo baxay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam qad ahbartuka annahu saya'tiiha maa qudira laha horay baan kuugu sheegay wixii ilaahay u qadaray inuu ku imaanahay ma marka midda yahuud lagu beeninaya taas ta yahuud lagu beeninaya waa taaso adoo casli samaynayo o dadaalayo haddana ilaahay hadduu ku talagalo inuu abuuro wuu abuuri way imaan kartaxadiikani marka waxaa loo daliishan iyo labadan xadiisba xadiiskii hore waxaa loo daliishaday oo waxaa daliishaday culimmada qaarkoodoo qaba casligu inuu xaaraam yahay xadiikii dalika alwa'd alkhafi bay daliishadeen xadiidkanna waxaa daliishaday culimo qaba inuu bannaan yahay oo nabiga sal lay slam dee baasaxayba soo ma kana sidoo kaleeto wa can jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kunnaa waxaanu hay naczilu kuwa siiba oo xubinka taranka ka siiba dumarka biyahana bannaanka ku daadiya calaa cahdi rasuulilahi sal lay slam waqtigii nebiga walxaal alqur'aanu qur'aankuna yanzilu uu degayo qur markaa degitaankiisi oo socdaba oo nebigu kusoo degaya walow kaana hadduu yahay casligu shay-an shay oo yunhaa la reebayo canhu xaggiisa shay ummadda loo diidan yahay hadduu yahay oo mamnuuca lanahaana waxaa naga reebi lahaa canhu xaggiisa alqur'aanu qur-aanka naga reebi lahaa muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray yacni xilligii nebiga iyo qur-aankiiyo waxyigiiyo socda baan samayn jirnay buu leey hadduu shay aan la ogolan yahayna aayad baa soo degi lahayd oo qur'aankaa naga reebi lahay wuxuu deliishanayaa waxa la yidhaahdo altaqriiru alqur'aani ah, cahdigii nebiga khaladaad ka dhacaaya ee mujtamacu sameeyo qur-aankaa baraarujin ama nebigaa baraarujin jiray sooma shaygii haddii laga aamuso wakhtigii nebigana la samaynayo nebiguna uu ogaado in la samaynayo waa taqriir sharciga w waa la sugay saasman bimacnaa waa bannaan yahay arrinta uu daliishanayo jaabirkaa wey weli muslim waxaa u sugnaaday fa balaqa waa gaadhay daalika arrinkaasu nebiyallaahi buu gaadhay sal alay wasalam falam yanhana nagama reebin canhu xaggiisa nebigu arrinta ma moogeyni way gaadhay inaan dumarkanaga aanu iska siibno biyaha bannaan ku daadino ayb haddana nebigu nagama reebin buuri marka qur-aankiina ma reebin nebigoo ka war helayna ma reebin macnaheedu maxay tahay marka ya waa idiin bannaantahay soo maha wixii shaaricu ka aamuso waa idiin bannaan yahay wixii shaaricu ka aamuso wixii xaaraama alla waa xarimay wixii xalaalana waa cadeeyey wuxuu ka aamusana waa cafwi cafwiga waxa la yidhahdaa wixii laydin saamaxay ood samayn kartaan xadiidkan jaabirna wuxuu kutusayaa inuu casligu bannaan yahay sooma kii abu saciidna wuxuu kutusayaa inuu bannaan yahay kii jaabiree kaleetee sheegnayna inuu bannaan yahay buu kutusay ayb kadalika waxaa isagana inuu bannaan yahay kutusaya xadiid laga warinayo nin la yidhahdo bukhaari muslim baa soo saaray ibnu muxayriis baa laga warin masaajidkaan soo galay buui markaasa waxaan arkay abu saciidin alkhudri markaasaan la fadhiistay buui casligaan weydiiyey buui abu saciido bal casliga iga warran wuxuu yidhi buuda nabigaan raacnay sal alay wasalam haswadii la dhihi jiray haswatu banilmustaliq baan nabiga u raacnay sal alay wasalam fa asabnaa sabyan min sabyi alcarab markaasaa waxaan soo helay buuhi qafaal oo qafaalkii carbeeda qabaa'il carbeed baan la dagaalanay dad baan kasoo qabsanay dumar baan kasoo qabsanay fashtahayna anisaaa washtadad calayna alcusba buui dumar baanu u shahwoonnay oo damaca naga qabtay oo muddaan dumarkii ka maqnayn waxoogaa doobnimadii iyo dumar la-aantiina waa nagu adkaatay buui ah, xaaje adag baana qabatay wa axbabna alfidaaa fa aradna an naczila waxaan damacnay bu yhi marka intaanu dumarkan isaga galmoonno inaanu biyahana bannaanka ku daadino saasaan jeclaana markaasaa waxaan nidhi bu ihi naczilu warasuulu lahi sal alay wasalam bayna adhurina qabla an nas'alahu can dalik ma waynu samaynaynaayo cazli baan samaynaynaa iyadoo nebigii inala joogo oo aynaa weydiinin ma soconayso waa inaan nabiga soo weydiino fasalnaa can dalika nabigaan weydiinay bu sal sl markaasaa nebigu wuxuu ihi maa calaykum anlaa tafcaluu korkiina ma ahaanin inaad ka tagtaan inaad daysaan laazim idinkuma aha saasman markaasaa wuxuu daba dhigay maa min nasamatin kaa'inatin ilaa yowmi alqiyaamati ila wahiya kaa'ina naf ilaahay uu ku talagalay inuu abuuro ma jirto ilaa qiyaamadu intay ka imaanayso hadday jirto se way imaan ilaahayna waa abuuri idinku ama siiba ama ha siibin kuwa aad banaanka ku daadiseen ilmo laga abuurinna allaan ugu talagelin in ilmo laga abuuro sooma kuwii alla ugu talagalay in ilmo laga abuurana idinkoo casliga samaynayaa laga abuuri aragnay oabakandeansaarsoma marka halkaasuu nabigu mariyey sal lay aslam axaadiista marka kutusaysa inuu bannaan yahay baa badan xadiiska mancinaya kuwanaa ka badan sidaas daraadeed ba culimmada qaar waxay mareen dalika alwa'du alkhafi xadiiskii hore wuxuu tilmaamayaa inuu karaaha yahay karaahatu tanziih waa laga fiican yahay axaadiistana waxay kalena tilmaamaysaa inuu bannaan yahay murtida warkuna wuxuu isugu imaanayaa casligu waa bannaan yahay laakiin waa laga fiican yahay waa laga fiican yahay waxaa ku tusay dalika alwa'du alkhafi inuu bannaan yahayna maxaa ku tusay axaadiista kala kutusay axkaam badanoo noocaasana shareecada ka mid oo shareecada ku jirta man qaarkoodna waxay rajaxayaan inuu mamnuuc yahay laakiin sidaasaa fiican oo axaadiista lagu jamciya qaabab kalena culimada qaar baa ku jamciya axaadiista iyada casliga waxaa la mida asaaliib kale oo bini aadamku uu gaadho hadday jirto oon dhibna la imaanaynin dhib aan la imaanaynin oon jidhka caafimaadkiisa dhibaato u geysanayn waa la mid adugu ama cinjir isticmaal ama muxuu ahaay daawooyin iyo irbado isticmaal sharti un waxaa ah in aynan jidhka caafimaadkiisa dhibaato u geysanayn waa casligii oo kale wa kala diidaya waxa weye ilmihii oo unkamay oo samaysmay in la soo rido ama xinjir ha ahaado ama ha ahaado ha ka horeeyo ama ha ka dambeeyo lama soo ridi karo laakiin ka hortag marka horeba inaad ka hortagtahay limaslaxa markaa adiga kuu muuqatahay dhib ma leh qasadka iyo danta kugu kalifaysana waa inaysan ahayn ilma naciib waa inaysan ahayn gaala ku dayasho oo basalada ka soo hadallayo xadididda ilmaha iska yaree aangaadata risiqna uma haysid aan kaga soo hadalay halis wey markaas marka waa inay asbaab kale jirto asbaab kaleoo macquul ah oo ruuxa ku bixinaysa waa inay jirto markaasoo kale dhib maleh waa jaais inaad iska daysaase ka fiican sidaas ayaa axaadiistu isugu imaanaysa macnaheeda lagu kulminaya man ibn cabdilbar iyo ibnu hubayra iyo keyrkood waxay ijmaac kusoo guurinayaan ninka haweenta xorta a qaba wuxuu u bannaan yahay bay leeyihin markii haweentiisa xorta ihi ay la ogoshahay raalli ka tahay haddaynan ogolaanin haweentuna markaa ayna addoon ahaynoo xor tahay ninkii inuu casli sameeyo ma bannaanay leeyihi culimmada badankoodna ra'yigaasay qabaan leanna waxay leeyihiin xaqa oo inay haweentu istimtaaceedii shahwadeeda inay gudato xaq bay u leedahay casliguna arrintaa iyada ah buu yuu ku yahay naqsi ku yahay ama dhimid ku yahay xaqeedii maadaama uu yahay waa ina marka iyadana ogolaansho laga helo hadday walad iyo ilmo tahayna ilmihii helitaankiisii iyaduna waa xaq ay leedahay hadday tahay muxuu ahaaye aan farsamayno wax dib dhigno iyaduna waa inay kula ogosho laakiin haddaad adugun iska wadato ayadiina raalli ayna ka ahayn culimada badankood waxay leeyihiin maya an anas bni malikin radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa yatuufu mid ku wareega oo isu mara calaa nisaa'ihi dumarkiisa korkooda biguslin qabays waaxidin oo mid abuu kulli ku wada mari jiray akhrajaahu bukhaariy muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna limuslim buu usugnaaday xadiid kale wuxuu inoo sheegi ninka xaasas badan leh oo hal habeen doonayo dumarkiisa inuu isu maro ama labo ama ka badan ama muxuu ahay doonayo inuu isu maraayo inuu mid walba markuu u galmoonayo uu qabaystaay sharti maaha saas man yani hal qabays kulligood intuu isu wado maruu hal qabays qabaysan kara inuu mid walba markuu u galmoodo qabaystana way ka fiicanta waan soo marnay kitaabu tahaaraan ku soo marnay ayadana way suganta iyadaa ka fiican weliba haddii qabaysku kuu suuroobi waayona waxaa roon ayadana inaad weysaysato oo markaad tan u galmooto intaadan ta kale u tegin inaad weysaysi ka dhaxaysaad u dhexaysayso lianna nebigu waa ku yidhi sal lay wasalam fainahu anshatu lilcawd ku noqoshada haweenta aada ku noqoto ayadaa u nashaad badan weysadu nashaad bay siinaysaa macnaha ruuxa ee muslimka marka iyadii lafteedii haddii aad mar labaad ku noqonaysana waa sidoo kale oo haddii aad dhowr goor habeenkii aad muxuu ahaad is aragtaan hal baa idinku waajibi hadday badan yihiinna sidoo kale waa haddii aad mar walba qabaysatana ok way kasii fiicanta haddaad weyse u dhexaysiisana fiican saas maa kulli alika jaais waay waan soo marnay kuwa iyaga ayb baabu sadaaqi sadaaqi buu baabu yahay nin dhakhtar ahoo jarmal ah baa wuxuu baadhis ku sameeyey wuxuu baadhis ku sameeyey kansarka ku dhaca jirka haraggiisa asbaabta keentuu aada u baadhay markuu baadhay waxaa u soo baxay dadka uu ku dhaco intooda badan waa dadkaan muslimiinta ahayn muslimiinta kuma dhaco baadhistiibuu sii waday wuxuu gaadhay natiijo dhahaysa waxaa keena kansarka oo haragga ku dhaca jirka haraggiisa ruuxu markuu intuu galmoodo janaabo ku dhacdo hadduusan janaabada ka qabaysanin waxaa ka dhasha buu leeyahay fayras keena in uu jidhka haraggiisa uu u jilicsanaado cudurka la yidhaahdo kansarka hadduusan markuu janaaboodo ka qabaysto wuu fududaanayaayo markaasi wuxuu ku noqonayaa maanic ka hortaguu noqonaya waa nin gaala ninka sameeyey baxigaaso dhaktara ah w man waana noocoo muxuu ahay tasdiiq bashari a ah wa shaaricu markuu sideedaba shay jideeyo xikmaddu waa dhici kartaa inay annaga naga qarsoonto laakiin shay kastoo shaaricu jidaynaya xikmad baa ku jirta maslaxa ku jirta saas man ayb baabu sadaaqi sadaaqi buu baabu yahay waa meherkii weeye gabadhu la siinahayey ama ay qaadanaysay can anasin radi allahu canhu can inabiy nabiga sal lay slam wuxuu ka warin annahu nebigu actaqa wuxuu xoreeyey safiyata ayuu xoreeyey safiyata binti xuyey wa jacala wuxuuna yeelay cisqahaa xorayntiidii uu xoreeyey xoraynteedii wuu xoreeyey buu wuxuu ka dhigay sadaqaha meherkeedii ka dhigay muttafaqun caleyh safiya binti xuyey israa'iiliyad bay ahayd yahuud ahoo ka soo jeeda reer bani israa'iil xaasaskii nabigeena sal lay slam xuyay ibni akhtab baa dhalay odaygii reer yahuudeed nin odaya caana buu ahaa ayib marka iyadoo addoonni baa lagu soo qabsaday iyadoo addoonaa lasoo qabsaday qasaal baa lagu soo qabsaday markii lasoo qabsaday dumarkii lasoo qabsaday buu nabigu sal lay asalam yuu ka doortay kadibna wuu xoreeyey xorayntaa uu xoreeyey buuna meherkii la siin lahaa uga dhigay leanna xorayntaas waa manfaca maaha saas maana qur-aankii la barayayba manfacuha sooma waxaa laga qaadanayaa in xorayntu ay noqon karto meherkii haweenta addoonta xoraynteeda meherkii in looga dhigi karayo sidaasaa laga qaadanayaa waxaana sidaa ku tegey oo qaba alimaamu thawri hortiina saciid ibnu musayab iyo naqaci abu yuusuf axmed ibnu xambal isxaaq ibnu rahwiye culimmadaasaa qabta in xorayntu ay meher noqon karto jumhuurtu iyagu way diideen xadiidkana jawaabo aan dadka qancinin bay ka bixiyeen oo waxay yidhahdeen marigay nebiga khaas ku ahayd waxaa la yidhi daliilu takhsiis baa loo baahan baahanya lama hayo qaarkood waxay yidhahdeen maahe nebigu xoraynta muusan meher uga dhigine waxay ahayd eh, muxuu ahaayey shardi ah wuxuu la galay inuu guursanayo ah, inuu xoraynayo xorayntii ayaa marka waxay noqotay qiimo uu nebigu yeeshay oo iyada ku yeeshay qiimihiibaa manfaco laga dhigay sidiiba war noocaas oo dheer oo la fahmi kara bay xadiiska kaga jawaabeen jawaabahaasoo dhan wax muqnica maaha sida saxda ah waxa weye nebigaa sameeye sal lay slam wixii nebigu sameeyena waxaa asala inay ummadana uu mashruuc u yahay haddaan daliilu takhsiis la helin marka meherka waa laga dhigi karaa waa adoonta manaa addoommada marka la guursanayo wacan abi salamata bni cabdiraxmaan radi allahu canhu anahu qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey caaishata radi allahu canha kam imisa ayuu kaano ahaa sadaaqu rasuulilahi sal lay slam nabiga meherkiisi nabiga mehersiintiisa sadaaqu rasulilah waxaa laga wadaa sadaaqu nisaai rasuulilahi waay nabiga dumarkiisa meherkii uu siiyey imisay ahay imisuu meherahaan uu siiyey dumarkiisa qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa sadaaquhu meher bixintiisa liaswaajihi xaasaskiisa uu siiyey meherkii nebiga liaswaajihi xaasaskiisa uu siiyey wuxuu ahaa sintay casharata uuqiya labiyo toban wuqiyadood wa iyo mis intay cashara uuqiya uuqiyadda waxaa la yidhaahdaa waa qadar daraahim ah uuqiyadda halkii uuqiyad waa kaan soo marnay meel badan ku soo marnay halkii uuqiyad waa afartan dirham waay afartankii dirham baa uuqiyad laysku dhahaa saas man marka itintay casharata uuqiyatan wa nashan qaalad waxay tidhi buu yidhi marka atadri miyaad garan man nashu nashigu wuxuu yahay ma garan labiyo toban uuqiyadood garatay laakiin nashiga ma taqaanaabay tir qaala wuxuu uhi qultu waxaani laa maya ma garanayo qaalad waxay tidhi nisfu uuqiyatin waa uuqiyad niskeed waay oo muxuu noqonaya marka meeqa dirham ya labaatan dirham buu noqonaya sooma leanna halkii uuqiyad soo afartan ma niskeedna meeqo waay labaatan dirham waay saas maana ayib nisfu uuqiyatin fa tilka taasi marka isku darkeeda labiyo toban uuqiyadood iyo nis meeqa dirham bay noqon waay fa tilka taasi khamsu miati dirham waa shan boqoloo dirham waay fa haada kaasi sadaaqu rasuulilahi sal lay slam nabiga meherkiisii wey liaswaajihi xaasaskiisa uu siiyey meherkii nabigu bixiye xaasaskiisa uu siiyey taas rawahu muslim baa wariyey ayib shan iyo toban waxay ku noqonaysaa shan boqoloo dirham waxay ku noqonaysaa laba-iyo toban iyo bad laba-iyo toban dhibic shan haddaad ku dhufato afartan ku dhufato shan boqol bay imaanaysaa saas macana yani waxa way laba-iyo toban iyo badh wuqiyadood wuqiyadiina meeqa dirham waay afartan dirham waay afartan ku dhufa marka shan boqoloo dirham saasay ku imaanaysa shan boqoloo dirham saasay ku imaanaysa ayb nabiga sal alay slam meher bixintiisii saasay shanta boqolee dirham hadda giraam ahaan meeqay ku tahay markii giraam loo bedelo dirhamkii wuxuu u dhigmaa taqriiban laba boq waxaan dhihi lahaa wuxuu u dhigmaa laba giraam dhibic sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan bimacnaa wax u dhow saddex gram oo dhiman wax yar ayaa wuxuu noqdaa halkii dirhamba halkii dirham waa saddex gram oo wax yar dhiman waa laba dhibic sagaal boqol iyo toddobaatan iyo shan ayaa halkii oo graam buu halkii dirham noqonaya intaa markaad ku dhufato shan boqol wuxuu imaanayaa hal kiilo iyo afar boqol iyo siddeetan iyo toddoba gram saasuu imaanaya hal kiilo afar boqol toddobaatan waxaan dhihna siddeetan iyo toddoba dhibic shan ayuu imaanaya marka taqriiban markii lasoo dhaweeyo waa kiilo iyo badh waa kiilo iyo badh buu kusoo soo dhowaanaya taqriibi marka la yidhaha oo wuxuu siin jiray oo maxay ah dirham ah dirhamku muxuu yahay waa fido waa silfarka ama baashan hadan maxaan dhanaane qalinka macdanta ah, waa yani dahabka iyo iyo fidadu waa labadii lacagoodee la isticmaali jiray waagaas dirhamka waxaa samayn jiray oo dowladda samayn jirta waxay ahayd furus baa samayn jirtay oo lacag eeraan samaysay ahayd diinaarkana waxaa samayn jirtay ruum baa samayn jirtay oo xaggu ka imaan jiray carabiyadu waxba ma samayn jiraysan jireen lacagtaad dowladahaasi sameeyaan unba iyadu isticmaali jirtay baadiya iska ahay sooma xataa waktigii nebiga sal lay slam iyo waktigii saxaabada kulli lacag kaanbaa la isticmaali jiray lacag mayna samaysanin lacag ay samaystaan waxaa ugu horreeyey alweliid ibni cabdilmelik baa lacagtii ugu horreeye muslimiin leeyihiin daabacay waana taqriiban qarnigii koobaad aakhirkiisa wa intii ka horreysa lacagahaasa la isticmaali jiray marka nebigu sal alay wasalam kiilo iyo nus wax ku dhow oo giraam kiilo iyo nus oo fida ah buu xaasaskiisa u siin jiray meher u siin jiray macnaha murtidu sidaa wey hadalkaasi wuxuu ku moodsiinayaa dumarkiisoo dhan dhammaantood inuu meherka intaa lee ka bixiyey sidaana sax ma qaarkood intaa wax ka badan baa laga meher bixiyey maala umu xabiib oo kaleeto umu xabiiba binti abi sufyaan nebiga sal lay aslam waxaa u guuriyey najaashi saxaabadii hijrooday bay ka mid ahayd oo u hijrooday ardulxabasha iyadiyo ninkeedii cabdullahi ibnu jaxsh iyagoo meeshaa joogaan ninkeedii baa ka geeriyooday cabdullaahi markuu geeriyooday najaashi oo ninkii boqorkaha ay la joogeen ah baa marka nebiga ku daray meherkiina isagaa ka bixiyey meherka uu ka bixiyey wuxuu ahaa taqriiban sida xadiidka ku sugan afar kun oo dirham buu ka bixiyey afar kun oo dirham ayuu meher ahaan u siiyey laakiin najaashi baa tawaliyo isagaa bixiyey kadibna wuu soo dirayoo shuraxbiil ibni xasna nin la yidhahdo usoo dhiiboo nabiga uu geey buu ku yidhi meeshii baa nebiga loogu keenay sal lay wasalam dumarkiisa meherkooduse afar boqol oo dirham buu ahaa buu xadiis ku leeyahy xadiiskan shan boqoloo dirham ka aan sheegaynona afar boqol xabiibo waxaa la siiyey afar kun oo dirham baa meherkeeduu najaashi ka bixiyey wahaakada qaar waxay leeyihiin eh, juwayriya iyo khadiija meherkoodu sidaa waa ka gadisnaa caaisha marka hadalka ay leedahay dumarka nebiga meherkoodu intan u ahaa inta badan way ka wadaa intooda badan meher noocaasu ka bixi laakiin qaar ka yaraa qaar ka badnaa intuba waa jiraa sidaas maana ayb xadiidka maxaa laga faaidaystay xadiidka waxaa laga faa'iidaystay meherka qiyaasta uu noqon karo ayib waxaa jira xadiid axmed iyo nasaa ay soo saareen oo abu hureyre laga warinayo oo tilmaamaya qadarkaasi inuu ahaa wakhtigii nebiga meherka ay saxaabadu bixin jireen wuxuu leeyahay kaana sadaaquna id kaana fiina rasuul lah sal lay aslam cashru awaaqin ah, nebigu na dhex joogay meherkan bixin jirna wuxuu ahaa toban wuqiyadood tobanka wuqiyadood mee qadir hamwa ya ya afar boqol waay sooma afar boqoloo dirham baa waktigii nebiga meher u bixin jirnay buui abu hurayra xadiikaasi waa xadiis sugan oo xaakim ba saxiixiye dahabi waa ku waafaqay waa xadiis sugan man ayib taasina taasuu tilmaamaya taasina taasuu tilmaamayaa marka sida badan baa saa ahayd laakiin waa la heladayaa xaalado khilaafsano meher intaa ka yarna waa jira ku ka badanna in la helo waa dhici jirtay xad go-an male marka xad go-an meherka oo la yidhahda xaddaa lamana dhaafin kara lagamana yarayn karo ma jiro warka murtihiisu kaa isagaa bal waxaa la hayaa nabiga sal alay wasalam oo xataa afar wiyadood afar wiyadood waa meeqa waa boqol iyo lixdan gram baan u malayna sooma afar wiyadood asagoo oo ku diiday nin saxaabiga ku canaantay ah, xadiiska abu hurayra nin baa nabiga u yimi sal lay sl markaasu wuxuu yihi haweenay baan guursaday ree ansaarida rasuulilahi markaasaa wuxu ihi hal nadarta ilayha fa ina fii cuyuuni alansaari shay-an war ma iska fiirisay buur ansaar indhaheeda waxbaa ku jire ah, indha yaryari iyo waxaa laga wadaabay la yidhahda ansaari waxoogaa indheheeda waxbaa laga sheegaayo ma iska fiirisay haweenta <laughs> markaasaa wuxuu yihi rasuulilahi iska arkay buur qad nadartu ilayha waan fiiriyey wuxuu yidhi calaa kam tasawajtaha inteed ku guursatay inisaad ka bixisay markaasuu yidhi calaa arbaci awaaqin afar uqiyadood baan siiyey buui on meerus markaasaa nebigu sal ly slam calaa arbaci awaaqin afar uqiyadooda ah, waa la yaabay ma afar uqiyadood ah. markaasaa nebigu wuxu sal lay slam kaanama tanxituuna alfidata min curdi hada aljabal waxaad moodaa buuhi in aad fidada ka soo qoraysaan ood ka keenaysaanba buurtan dhinaceeda inaad kasoo soo qaadqaadaysaan baad moodaa buui waxaad moodaa wax bilaashoo buurtan dhinaceeda intaad saa u qortaan un aad markaba kala soo ordaysaan baad moodaa wuxuusoo xoolo ma oo ma adka see wax kaa yahay ninku marka wuxuu rabay inuu nebigu u kaalmeeyo yani meherkaa iyo ka kaalmeeyo markaasaa nebigu wuxuu ku yuri sal lay asalam maa cindanaa maa nuctiika waxaan ku siinana ma hayna buui somaad arag adugu hadda nin caydan waxbaba haysanin oo toban kunoo doolar ku meherine ah, shee ku meheri meelun bay ka dheci xagee ka dhec xagee ka dhec maalisu kharigi ku meheri buu leey inuu bixiyo uma jeedo saas maa ayib waxaan ku siino ma hayn nebigu sal lay slam walaakin casaa an nabcataka fii bacin tusiibu minhu laakiin waxaa dhici karta bu nebi sal lay slam ciidan aan dirayno meel duulaan ku ah inaan kugu darno oo marka meelaha aad hanaa'iy wax ka soo hesho ninkii marka ciidan baxaya la raaciyo ciidankiibuu raacay oo meeshiibuu haniimo ka helay muslim baa soo saaray marka afar ruqiyadood ninkii meher u bixiyeyna nebigu waa la yaabay ma saxaabaduna qaarkood waxay bixin jireen labiyo toban ruqiyadood qaar toban ruqiyadood nebiguna labiyo toban iyo barh buu bixiyey sooma kulli daalika maxaa laga qaadani waxaa laga qaadanayaa ruux walba iyo tabartiisa warka murtidiisu halkaas isugu imaanaya wax xad ama lehe adiga tabartaada tillaabsa waay waxaadan keri karin ha isku kalif haddaad wax haysatana wixii aad haysato uun qiyaasteedaada wax ka bixin laakiin xad go-an oo la dhihi karo xaddaa lagamana yarayn kara lagana badin karayo ma laha wey macna arrinta way iskhilaafsaneed waqtigii saxaabada iyo nebiga sal lay waslam ninba waxbuu bixin jiray hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi wslm